بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين usaami ibnu zayd waxaan ka soo baxnay aabbihii zayd ibnu xaarisa waxaanu baranaynaa wiilkiisa usaama bin zaydin ina abaa usaama usaame aabbihii kaana axabba ilaa rasuuli illaahi rasuulka xaggiisa mid loo jeceyl badan yahay buu ahaa min abiika aabbaha wa kaana wuxuu ahaa huwa asagana axabba mid loogu jecel badan yahay ilaa rasuuli illaahi rasuulka ilaa xaggiisa minka adiga wa kaana huwa wa usaama usaamana cabdullaahi ibnu cumarow nebiga adi io usaama usaama xaggiisa loo jeclaa aabbahaa cabdulaahiyo oo cumar ah iyo usaamo aabbihiina usaamo aabbihiisa rasuulka xaggiisa loo jeclaa macnuhu waa sidaa min kalaami alfaaruuq waayo oo libnihi cumar ibnualkhadaab hadal uu wiilkiisii ku yidhi sababta iyo munaasabaddana way noo imaan doontaa naxnu annagu al'aana hadda fi sanati asaabicati sanadii toddobaad baanu ku jirnaa oo qabla alhijrati hijrada ka hor oo fii makkata maka gudaheeda ah makaanu ku sugannahay intaa ka bacdi waa sanadii toddobaad oo qabla alhijra ah maka dhexdeeda wa rasuuluullaahi rasuulkii allana salawaatu ullaahi wasalaamuhu calayhi yukaabidu wuxuu la dhibtoonayaa min ada qurayshin qoresh dhibkeeda lahu asaga ay ku hayaan io asxaabihi asxaabtiisa maa yukaabidu intuu la saxariiraayo ama uu la dhibaatoonaayo ayuu ku jiraa wayaxmilu wuxuu xambaarayaa rasuulka min humuumi dacwa dacwada humuumkeedii waa cabaaihaa dhibkeeda humuumku waa mashaakilka iyo dhibka waa cabaaiha iyo culayskeeda iyo dhibkeeda maabuu ka xambaarayaa axaala u baddashay xayaatahu noloshiisa mid xayaatiisii noloshiisa u beddeshay u rogtay ilaa silsilatin silsilad oo mutawaasilatin isku xidhiirsan silsilo isku xidhiirsan oo min alaxsaani murugyo ah iyo wannawaa'ibi musiibooyinba mid markuu ka baxaba tu kaluu galaa tu markuu ka baxa dhib kaluu galaa waa silsilad mutawaasil ahoo xidhiirsanoo isku xirxiran oo min alaxsaani xagga murugyada iyo wannawaa'ibi xagga musiibooyinkaba ah wa fii maa waqti huwa rasuulkoo kadaalika arrintaa uu ku sugan yahay ayaa ashraqad waxaa soo baxay fii xayaatihi noloshiisa fii xayaatihi baariqatu suruuri baariqatu suruur baa soo baxday farxad iftiimeed farxad iftiimaysa ayaa noloshiisii soo ka soo baxday falaqad jaa'ahu waxaa u yimid rasuulka albashiiru bashiir bishaareeye ah yubashiruhu ugu bishaaraynaya nebiga anna ummu ayman ummu ayman islaanta lagu magacaabo wadacad inay dhashay hulaaman wiil ummu ayman baa wiil dhashaa bishaareeye u soo sheegay fa adaa'at waxaa iftiimay asaariiruhu asaariirtiisa wejigiisaa iftiimay calayhi الsalaaةu wassalaam bilfarxati farxad ayay la iftiintay wa ashraqa waxaa bidhaamoo iftiimay wajhu lkariim wejigiisii kariimka ahaa bilbahjati farxad daran bay haddana la iftiintay faman yakuunu yuu ahaan karaa uu noqon doonaa haada اlghulaam wiilkaa asagaa saciidu ee liibaanay alladii kaasoo adkhala geliyey calaa rasuuli اllaahi rasuulka dushiisa fii kulli haada asuruuri farxaddaa dhammaanteed waa cunugee canugaa saciidkee liibaanay nasiibkii ayaanka leh ee nebiga qalbigiisii geliyey kulla haada الsuruur farxadda ayadaa dhammaanteeda qof kale meehe innahu usaamat bnu zaydin waa usaama ibnu zayd walam yastaqrib yaab ma gelin oo lama qariibsan oo lama yaabin axadun axad oo min saxaabati rasuuliillaahi rasuulka saxaabadiisa ka mid ah bahjatahu farxataanka oo nebigu ku farxay qofna lama yaabin bilmawluudi aljadiidi mawluudkaa cusub canugaa la dhalee cusubee yar bahjada rasuulka uu ugu farxay darteed axad saxaabada oo yaabgeliye ma laha wadaalika sababtu waxay tahay arrintaasay ugu ay ula yaabi waayeen waa limowdici abawayhi hooyadii iyo aabbihii mowdica iyo meesha ay minhu nebiga xaggiisa ka taagnaayeen makaanada iyo aalabadiisa oo aabbe waa hooyadii aabbihiise rasuulka ay ka taagnaayeen iyo wa mansilatihima darajadooda cindahu rasuulka agtiisay ka darajaysnaayeen darajada weynee alla nebiga agtiisa uu ka qabay labadii dhashay ayay garanayeen dadka fa ummu lghulaami wiilkaa yar hooyadii hiya barakatu alxabashiyatu waa barakadii xabasho loo nisbeeyey almukannatun oo lagu naanaysahayey biummi ayman ummu ayman baa dhashay marka hore waqad kaanad waxay ahayd ummu aymanna mamluukatun mamluukat mid ay lahayd liaaminata binti wahbin aamina binti wahbin ayaa haysatayoo gacanta ku milkisay oo ummi rasuuli rasuulka hooyadii ahayd calayhi الsalaatu wasalaam marka hore hooyadii dhashay baraka ahayd ama ummu ayman loogu kunyayn jiray waxaa lahayd nebiga hooyadii sala اllahu calayh wasalam nebiga hooyadii ayaa mulkisay oo lahayd farabatu way soo barbaarisay rasuulka fii xayaatiha nolosheeda ayay ku soo barbaarisay waa hooyadii intay nooleed wa xadanatu way soo dhaqaalaysay bacda wafaatihaa geeridii aamina kadibna nebiga sala allahu calayh wasalam waxaa xadaano u samaysoo xanaanaysoo dhaqaalayn jirtay waa ummu ayman fa fataxa caynayhi indhihiisa ayuu ku furtay nebiga cala adunyaa adduunka wahwa asagoo laa yacrifu aan u ogeyn linafsii nafsadiisa umman hooyo hayrahaa ayada mooyaane nebiga markuu indho furtay oo wax soo kasayna hooyadiisa nafsadiisa ma uu ogayn ilaa ayada maahane faaxabbaha markaasuu jeclaaday rasuulka wuu jeclaaday ummu ayman acmaqa alxubbi jeceylkan u sarreeya wa asdaqahu uguna run badan ayuu ummu ayman jeclaaday wa kaiiran in badanna maa kaana wa kaiiran waxaa badnayd maa kaana intuu ahaa yaquulu mid yidhaahdaa hiya ayadu waa ummu aymane ummii bacda ummii waa hooyaday hooyaday kadib iyo wa baqiyatu ahli beyti ahlu baydkayga harharaagii ka haray waaye bacdamaa hooyadii ay lahayd saasuu in badan ohan jiray rasuulka sala allah calayh wasalam fa haadihi taasi waa ummu lhunaami wiilkii hooyadii wiilkii almaxduudi dheeflaha ahaa ee nasiibka badnaa amaa abuuhu aabbihii fahuwa xibu rasuuli illaahi waa rasuulkii alla kii uu jeclaa sala allahu calayh wasalam waa zayd ibnu xaarifa zayd ibnu xaarifihii aan soo marnay taariikhdiisa iyo wabnahu wiilkiisii buu ahaa bitabannii marka la ilma sheegan jiray ilmo dhigashada iyo ka ilma yeelashadii qabla اlislaami islaamka hortiisa jiri jirtay wiilkiisibuu ahaa wa saaxibuhu saaxiibkiina waa ahaa wa mawdicu sirihi meesha uu sirta dhigtana wuu ahaa zayd wa axadu ahlihi ehelkiisa mid ka mida ayuu ahaa axabunnaasi dadka midka loogu jecel yahay ilayhi rasuulka xaggiisa bacda alislaami islaamka kadibna waa ahaa ninkaa tilmaantaa lehna waa dhalay hooyadaa tilmaantaa lehna way dhashay idan inuu nebigu ku farxa taasaa kaliftay canugaa markii la dhalay waqad faraxa waqad farixa waxaa kaloo ku farxay almuslimuuna muslimiintii bimawlidi usaama usaama dhalashadiisii bin zayd kamaa lam yafraxuu saysan ugu farxin bimawluudin siwaa canug la dhalay oo aan usaama ahayn canug asaga ka soo haray oo say usaamo ugu farxeenay muslimiintu ugu farxeen ma jirin daalika taana waxay tahay lianna kulla maa shay kastoo yufrixu nebiya nebiga farxad geliya yufrixuhum ayaguna waa farxad gelin jirayo way ku farxayeen وكلmaa shay kastoo يudkhiل suruura suruur iyo farxad geliya calaa qalbihi nebiga qalbigiisana yasiruhum ayaguna way ku farxi jireen oo farxadda nebiga wuxuu ku farxana way ku farxahayeen wixii qalbiga nebiga suruur iyo farxad geliyana qalbigooda waa gelin jiray faatlaquu kolkaasay ku sii daayeenoo waxay u bixiyeen cala alghulaami almaxduudi wiilkaa nasiibka iyo dheefta leh laqiba laqab bay u bixiyeen naanays oo ah alxibu kii la jeclaa iyo wabnu lxibi kii la jeclaa canugiisa saasay markaa u bixiyeen walam yakun maahayn almuslimuuna muslimiinta mubaaliqiina kuwa ku xeel dheeraaday oo ka badbadiyey xiina talaquu markay u bixiyeen haada alaqab laqabkaa asaga ah cala asabiyi asaqiiri sabigaa yar oo usaama ah markay u bixiyeen alxibu wabnulxibi waxay ka badbadiyeen ma aha waayo faqad axabuhu rasuulu rasuulku wuu jeclaa salawaatu اllaahi wasalaamuhu calayh xubban jacayl taqbiduhu calayhi ay u majarsadaan dusheeda addunyaa kullaha adduunkoo dhanba jacaylka rasuulku usaamo uu jeclaa adduunkoo dhan baa u soo majarsadayo aad u tamaninaayey faqad kaana usaama wuxuu ahaa muqaari faqad kaana wuxuu ahaa usaama usaamana muqaariban mid u dhow fi sinni xagga da'da oo waxay isku fil iyo da' ahaayeen lisibtihi nebiga sibdigiisii sibtiga waa gabadhiisa wiilka ay dhashay wiilkuu awoowaha u ahaa alxasan ibni faadimata azahraa xasankii ina faadumo ahaa ee faadimat zahraa oo nebiga gabadhiisii ay dhashay iyo usaama xagga da'da muqaarib bay ka ahaayeen isku wakhti iyo isku xilli bay dhasheen wa kaana alxasanu xasan wuxuu ahaa abyada wiil cad ashara aad u dhalaala asharka waa midab nadiif ah leh raa'ica alxusni quruxdiisu ay aad u badan tahay shadiida ayna daran tahay ashubhi xagga u ekaashaha bijaddihi awowgii rasuulillaahi sala allahu calayh wasalam awowgii xagga hooyo waayo faadima oo rasuulku dhalaa dhashaye aad buu ugu ekaa baa la yidhi wa kaana usaama usaama ibnu zaydna wuxuu ahaa aswad albasharati gibilkiisa ama jirkiisu aswad yahay oo madow aftas alanfi sankiisana uu ballaaran yahay shadiida ashabahi u ekaashahana uu aad ugu daran yahay biummihi alxabashiya hooyadii xabashiyada ahayd hooyadii ummu e, ayman waa barakee ayuu aad ugu ekaa laakina arasuul laakiinse laakina arasuula salawaatu اllaahi calayh laakiinse rasuulka nabadgelyaalka alle korkiisa ha ahaatee maa kaana ma ahayn yufariqu mid kala farqiya baynahumaa labadooda fi lxubbi xagga jacaylka kani cabashiba ha ahaado kana awow ha u ahaado aad ha ugu ekaadee xagga jacaylka ma u kala farqin jirin ma u kala badin jirin fa kaana wuxuu ahaa nebigu ya'khudu mid soo qabta usaama fayadacahu wuxuu saari jiray calaa ixday faqidayhi labadiisa cajarood ama labadiisa bowda mid ka mid ah waya'khudu alxasana xasana wuu soo qaadi jirayo fayadacahu wuxuu saari jiray calaa faqidihi اlqraa cajarkiisii kale uma kabacda yadumuhumaa waa isku soo dumi jiray macan ayagoo wada jiraa intuu saa jilbaha u saaru soo dumaya ilaa sadri xabadkiisa laabtiisuu saa ugu dhejin jiray wayaquul asagoo odhanaya allaahumma ilaahayow innii anigu uxibbuhumaa labadan waan jeclahaye faaxibhumaa ilaahw jeclo ilaahayow labadan wiil waan jeclahay ee jeclo buu dhihi jiray nebiga waqad balaqa waxa uu gaaray min xubbi rasuuli rasuulka jacaylkiisa liusaama uu jeclaa annahu cafara inuu kufay daata maratin mar mararka u saaxiibkaa wuu turunturooday wuxuuna ku kufay bicatabati lbaabi albaabka darsaankiisa catabada waa albaabka laga baxaya meesha lugta laga tallaabsanayo alwaaxa lagu nejiyo kiibuu maalin ku kufay fa shujad waxaa daqrantay jabhatuhu jabhadiisa wejigiisaa dahramay oo wasaala ka soo daatay addammu dhiig min jurxihi wasaala waxaa ka soo qubtay addamma dhiig baa min jurxihi dhaawiciisii ka yimid fa ashaara annebiyu nebigu wuxuu u ishaaray salawaatu ullaahi wasalaamuhu calayhi naxariisyaalka iyo nabadgelyaalka alla dushiisa ha ahaatee licaa'ishata ridwaanullaahi calayha raadi ahaashada alla korkeeda ha ahaatee an tasiila damma inay dhiigga ka tirtirto can jurcihi dhaawiciisa falam tatib ma qiib noqon nafsuhaa nafsadeeda lidaalika arrintaa caaisha way ku kalsoonaan weysay macnaha nafsaddeeda way ku qanci weysay inay canugaa yariiska ah dhiigga ka masaxdo faqaama ilayhi اnnebiyu nebigaa u kacay salawaatu ullaahi wasalaamuhu calayh wajacala wuxuu guda galay rasuulka yamusu inuu dhuuqayo shajatahu daqarkiisii meeshii uu ka daqramay oo wayamuju damma dhiigga uu ka tufaayo haddana intuu ka soo qaado haddana uu tufaayo rasuulka sal alla calayh wasalam wa huwa asagoo yutayibu qiib gelinaya khaatirahu maskaxdiisa canugeeyaraa maskaxdiisuu wanaajinayaa bikelimaatin hadalo tafiidu ay ka burqanayaan cuduubatan macaan iyo waxanaanan naxariis ayuu kula hadlaayey hadal fiicanoo ilmaha yaryarkaa markay kufaanay dhacaan hooyadood ay u dhahdo hadalka noocaas oo maskaxdiisa iyo qaadiradiisa qiib gelisana waa kula hadlaayey wa kamaa sidii axabba arasuulu rasuulku uu u jeclaa salawaatu ullaahi calayhi usaama fii siqarihi yaraantiisa faqad axabbahu wuxuu u jeclaa saasoo kale fii shabaabihi dhallinyaronimadiisa markii uu yaraasuu u jeclaabaa markuu soo dhallinyaroobayna uu nebiga u jeclaa falaqad uhdiya waa loo soo hadiyeeyey rasuulka ama ahda waxaa hadiye u keenay xakiim bin xasaam ninka lagu magacaabo waa axadu saraati saraadkii asharaafta mid ka mida qurayshin qoraysh odayaashoodii ashraaftoodii mid ka mida ayuu ahaa lirasuulillaahi rasuulka alla sala allahu calayhi wasalam baa wuxuu u soo hadiyeeyey xullatan bilad isku joog ah famiinatan oo qaali ah sharaahaa oo ka soo gatay min alyamani yaman bikhamsiina diinaaran konton diinaar buu ka soo bixiyey dahaban oo dahab ah konton diinaar oo dahab ah ayuu soo siistay kaanat waxay u sugnayd oo lahaa lidiyazan ninka lagu magacaabo lidiyazan ayaa iska lahaa waa axadi muluukihim boqorradooda mid ka mid ah ee reer yaman yay u sugnaatay waa xariir aad u qaali ah amase xullad iyo billad isku joog ahoo aad u qaali bay ahayd fa aba waa ka diiday rasuulullaahi sala allahu calayhi wasalam an yaqbala inuu ka aqbalo uu ka qaato hadiyatahu hadiyadiisa xakiim ibni cisaam hadiyadii uu keenay rasuulka inuu aqbalo ee uu qaato wuu diiday li'nnahu maxaa yeelay kaana wuxuu ahaa yowma maalinta mushrikan mushrik buu markaa ahaa gaal buu ahaa saa darteed rasuulku hadiyahaan inuu u qaato waa ka diiday wa akhadahaa wuxuu uga qaatay minhu xaggiisa bihamani qiimo aman lacagtiisii wuu u celiyey saasuu markaa ku qaatay nebiga waqad labisahaa waa xirtay annabiyu nebigii alkariimu ee sharafta lahaa maratan waaxidatan hal mar keliya yuu fii yowmi jumucatin maalin jumceed u xirtay maalin qudba ah ayuu rasuulku hal mar u soo xirtay marada uma kabacdi khalacahaa wuxuu saaray uu hugiyey ama uu u siibay calaa usaami bnu zayd usaami bnu zayd usaami ibnu zayd ayuu ahaan u siiyey uu hugiyey ama waa u soo bixiyey calaa usaama ibnu zayd mar kasta waa siiyey waaye fa kaana wuxuuhaa usaamana yaruuxu bihaa mid la rawaxa wayaqaduu la lahaa bayna atraabihi dadka la da'da ahaa dhexdooda oo min shubbaani almuhaajiriina waalansaar dhallinyaradii muhaajiriin iyo ansaar yuu ku dhex socon jiray maradaa qiimaha badan idin qof kaloo haysta ma laha fa kaana yaruuxu wuu ku rawixi jiray bihaa maradii wayaqduu wuu ku kalihi jiray bayna atraabihi dadka lafilka ahee la da'da ah dhexdooda oo min shubbaani almuhaajiriin muhaajiriinta dhallinyaradoodii waalansaari ka mid ah walammaa goortii balaqa uu gaaray usaamatu bin zayd ashuddahu adaygiisii waa mar allaala markii uu gaalay rujuuladii iyo raganimadiisii uu qaangaaray badaa calayhi waxaaba ka soo daahiray dushiisa min kariimi shamaa'ili dabeecadaha kuwa ugu fiicfiicane ugu kariimsan ayaa ka soo muuqday iyo wa jaliili lkhasaa'ili khasaa'ilooyinka iyo dabciyaalka kuwa ugu fiicfiican way isku macno dhow yihiin maa wax baa uga soo muuqday yajcaluhu ka yeelay jadiiran mid ku habboon oo u qalma bixubbi rasuuli rasuulka inuu jeclaado sala allahu calayhi wasalam mar allaala markii ilmaha ay yaryar yihiin siay noqon doonaan alla yaqaana sababto ay tahay markay yaryar yihiin dadkoo dhan way jecel yihiin canuga markuu yaraya qof kasta waa xambaaraya mar hadduu toban iyo koob iyo toban labaiyo toban uu gaaro wax saa u fiirinaya ma laha markaasaa laba mid ilmuhu ay noqdaan ama waxaa ka soo daahira caqli waxaa ka soo daahira akhlaaq deganaan amase wuxuu noqdaa khalaaqloo nin dhib badan oo rafaad leh oo mashaakil badan oo aan dabeecad fiicnayn laakiin mar allaala markuu usaamo adeeggiisii gaaray badaa calayhi min kariimi shamaa'ili dabeecado kuwa ugu fiicfiican wa jaliili alkhasaa'ili iyo dabciyo iyo dabeecado kuwa ugu waaweyn oo ugu fiicfiican maabaa uga soo daahiray yajcaluhu ka yeeshay jadiiran mid asaga u habboon oo u qalma bixibbi rasuulillaahi rasuulka jacaylkiisa sala allahu calayh wasalam faqad kaana usaamo wuxuu ahaa dakiyan nin caaqil ah daki nin garaad iyo dhugmo lahoo caqli badan xaada dakaa'i dhugmadiisu ay af badan tahay xaada waa mididu markii aad loo afeeyo ay af badan tahay salaquukum bialsinatin xidaadin waatuu ilaah yidhi marka mid aad iyo aad u af badanoo fiican baa laga wadaaye saasuu caqligiisu ahaa shujaacan geesi ayuu ahaa khaariqa ashajaacati geesinimadiisu ay xad ka bax tahay khaariq macnaha aad ay u kor noqotay geesinimadiisii xakiiman xakiim buu ahaa nin xikmad badan yadacu lumuura umuurahana dhiga fii mawaadicihaa meelihii loogu talagalay shay walba booskiisa ayuu markaa dhigi jiray cafiifan mid dhowrsanaasho badan buu ahaa mid cafiif ah oo ilaahay dhowrayoo cafiif ahoo xumaanta iyo waxyaabaha kale ka dhowrnaasho badan buu ahaa ya'nafu wuu ka santaagi jiray wuu iskala weynaan jiray waa iskala weynaa oo wuu ka santaagi jiray addinaaya wixii xunxun oo dhanba waxyaabaha xunxunkoo dhan mid iskala weyn buu ahaa aalifan mid dadka soodumuu ahaa soo dhoweeya ma'luufan la soo dhoweeye asagana yuxibbuhu nnaasu dadkuna ay jeclaayeen taqiyan taqi ahoo aad alla uga cabsadaa warican xalaal mirad badan yuxibbuhu allaahu ilaahayna jeclaya subxaana wa tacaala intaasoo sifaad oo tilmaamaad oo fiicfiican ayuu ku sifaysnaa fa fii yowmi uxudin maalintii uxud jaa'a usaama ibnu zayd waa yimid maalintii dagaalkii xud loo ambabaxaayey usaama waa yimid ibnu zayd maca nafarin koox asagoo ku dhex jira oo min sibyaani asaxaabati saxaabada kuwooda ilmaha ee yaryarka ah asagoo la socda ayuu yimid yuriiduuna yaryarku waxay doonahayeen aljihaada inay jihaadaan fii sabiili illaahi alla jidkiisa faakhada wuxuu ka baxsaday alrasuulu rasuulku minhum xaggooda man akhada wuxuu kala baxay wuxuu ka qaatou ka qaatay ciyaalkii waradda waa celiyey minhum xaggooda man radda intuu celiyeyna ordaha gurihiina aada buu yidhi wa lisaqari acmaarihim cumriyaalkoodoo yaraa darteed acmaarihim yaraanteed darteeda waay aad bay u yaraayeen ayaa loo celiyey fa kaana fii jumlati almarduudiin intii la naqay ee la celiyey waxaa jumladoodu ka mid ahaa oo ku jiray usaamata ibnu zayd usaama ibnu zayd dadka maalintaa la naqay ayuu ku jiray fatawalla waa uu jeestay wa caynaahu labadiisa indhood assaqiirataani ee yaryaraana tafiitaani ay ka ay ka qubmaayeen min addamci ilin xasanan murug darteed anlaa yujaahida inuu la dhinac dagaalami waayo ka dagaalami waayey taxta raayati rasuuli taasuu murug ka qabayo waa iska laabtay asagoo oynahaya wa fii qaswati khandaq waa dagaalkii ku xigay duulaankii khandaq jaa'u saami ibnu zayd aydan haddana waa kana dagaalkii khandaqna waa yimid haddana waa soo baxay jaa'a waa yimid usaam ibnu zayd aydan haddana mar labaad wa macahu nafaru koox baa la socotay oo min fidyaani saxaabati saxaabada dhallinyarayaalkoodii ka mid ahaa wajacala wuxuu gudagalay yashuddu inuu ku adkaynaayo qaamatahu joogiisa ilaa aclaa meel sare inuu kor u suqaadayo cirib dheeraysanayo ou qaamada isku adkaynaayo ayuu gudagalay intaa muxuu rabaa liyujiizahu rasuulu اllaahi inuu rasuulku ogolaado soo bax in la dhaho ayuu markaa rabaa oo aan la celinin laakiin weli sidii la rabay ma ahayn faraqa lahu waxaa u calool jilcay annebiy nebiga calayhi salaatu wasalaam raqa macnaha waa u dabcayo wuu u naxariistay rasuulka oo calooshiisii ayaa u jidhicday wa ajaazaha wuuna ogolaaday soo bax baa la yidhi fa xamala wuxuu soo qaatay assayfa sayftii jihaadan fii sabiili اllah asagoo ku socdaa wahwa asagoo ibnu khamsata cashara sana shan iyo toban jir markaa ah uusan sayftu xataa qaadi karin wa fii yowmi xunayn maalintii xunayn xiina waktigii inhazama ay go-een ama ay jabeen almuslimuuna muslimiintiina habata usaama ibnu zayd waa sugnaadayo maca alcabbaasi cabbaas oo aan dadkii carray ku jirin buu la sugnaaday oo ami rasuuli cami rasuuli rasuulka adeerkiis ahaa waa abi sufyaan bin alxaari abaa sufyaan ibnu xaari oo ibnu cammihi ina adeerkii ahaa iyo wa sittati nafarin lixna qofood aakhariina oo kale oo min kiraami asaxaabati asxaabta kuwooda ugu fiifiicane ugu karaamada badan markaa ka mid ah intaasaa nebiga ku hartay maalintaasi waa la jebiyey muslimiinta markii hore walow mar labaad ilaahay awooddooda uu soo celiyey waxaa lagu jebiyey sida ilaahay tilmaamay wa yowma xunayn id acjabatkum kasratakum badnaantoodii unbaa cajab gelisay faاstaطaaca wuxuu karay alrasuulu calayhi الsalaaةu wasalaam bihadihi اlfi'ati kooxdaaya alsaqiirati ee yar almu'minati ee mu'minadda ah albaasilati geesyaalka ah an yuxawila inuu u wareejiyo hasiimata asxaabihi asxaabtiisa jabkii ku dhacay ilaa nasrin guul asaga iyo kistaa yar inay halgamaan oy hasiimadii nasri u beddelaan iyo waa yaxmiya inay ka ilaaliyaan lilmuslimiina muslimiintii alfaariina didee oroday min an yaftika bihim inay haleelaanay ka daba tagaan almushrikuuna mushrikiintii waayo qofkii jaba waa la ceyrsanayaa waa la qabsana waa la soo taxaamana taana way ka ilaaliyeen wa fii yowmi mu'ta maalintii muuteanu soo marnay jaahada usaama usaama waa halgamoo waa dagaalamay taxta liwaa'i abiihi aabbihii calankiisa hoostiisa aabbihii zayd ibni xaarisa ahaa wasinnahu da'diisana duuna waxay ka yareen aلhaaminata cashara sideed iyo toban sideed iyo toban buu waxoogaa ka yaraa fara'a usaama wuxuu ku arkay bicaynayhi labadiisa indhood masraca abiihi geeridii aabbihii legdankii dhicitaankii aabbihii buu arkay falam yahin ma taag darnaanin walam yatadacdac mana daciifin wa dalla wuxuu ahaaday usaama yuqaatilu mid diraraayoo dagaalamaya taxta liwaa'i jacfar ibni abi aalib calankiisa hoostii xataa surica ilaa la legday calaa mar'i minhu meel uu ka arkayay wa mashhadin meel mashhad ahoo bannaan ah uma kabacdi taxta liwaa'i cabdilaahi bni rawaaxa cabdullaahi bnu rawaaxa raayadiisii buu ka hoos dagaalamay xataa laxiqa bisaaxibayhi ilaa labadiisii saaxiib uu haleelay uma taxta liwaa'i khaalid bni waliid xata istanqada ilaa uu ka badbaadiyey khaalid aljaysha asaqiira ciidankii yaraa min baraa'in ruum ruum dhibaatadeeda ciddiyaheedana waa la yidhaahdaa inay ciddiyaha ku qabtaan mtaqaanaa reer ruum ayuu markaa ka badbaadiyey uma caada waa soo laabtay usaama ila almadiinati magaalada madiinuu ku soo laabtay muxtasiban asagoo u ajir xisaabsanaya abaahu aabbihi cinda allah alla agtiisa taarikan uga soo tegay jasadahu jasadkiisii alطaahira ee daahirkaa calaa tukhuumi shaam shaam xuduuddeedii uga soo tegey tuquntii xuduudi shaam raakiban saaran jawaadahu faraskiisii alladi istushhida calayhi uu ku dul shahiiday faraskii aabbihii uu ku shahiiday ayuu soo qaatay wa fii sanati xaadiyata casharata sannadii kow iyo tobanaad ee lilhijra amara rasuul rasuulku wuxuu amray alkariimun ee sharafta leh bitajhiizi in la diyaar gareeya jeyshin ciidan liqaswi ruum si ruum loogu duulo wajacala fiihi waxaa ku jiray abaa bakrin wacumara wasacad bn abi waqaas waabaa cubaydat bn jarax iyo wakayrihim ragga sarsare ee saxaabada nebiga kuwa ugu sarsareeya ka miduu abubakr uu weyn yahay cumar uu ku xigo sacd bn abi waqaas oo cashra mubashiriin fi ljanna ka mid ah oo abaa cubaydu asagana aan ka maqnayn iyo wakayrihim oo min jillati asaxaabati saxaabada kuwooda ugu culculus ah xagga sharaftii qiimaha wa ammara calaa cala ciidankii wuxuu madax uga dhigay usaam ibnu zayd wahwa asagoo weli lam yujaawis aan ka tallaabsan oon gudbin alcishriina bacd weli aan labaatan dhaafin ama labaatan buu ku sugnaa ama waa ka yaraa wa amarahu wuxuu amray usaamo rasuulka ayuuia inuu ku istaago ayuuia inuu isku inuu isu dultaago macnaha waa inuu galo uu u dhex marsiiyo alkhayla ciidanka ama fardaha takhuuma waa xuduudii balqaa'i meesha iyo iyo waqalcata daaruumi waa meel magaceedee daaruumi meesha la yidhaahdo qalcadeeda inuuu dul istaago ayaa la amray alqariiba ee u dhow min haza haza oo min bilaadi ruum ruum bilaadeeda ka tirsan wa fii maa waqti kaana aljeyshu ciidanku uu ahaa yatajahazu mid diyaar garoobahayaa marida rasuulu rasuulkuu xanuunsaday marida rasuuluullaahi rasuulkii allah xanuunsaday sala allahu calayhi wasalam walama shtadda markay ku darnaatay calayhi korkiisa almaradu xanuunka tawaqafa aljeyshu ciidankii wuxuu ka istaagay cani ilmasiiri socodkii intidaaran asagoo sugahayaa limaa tusfiru waxa uu ku dambayn doono canhu xaggiisa xaalu rasuulillaahi sala allahu calayh wasalam bacdamaa rasuulkii jiraday waayo sannadii koob iyo tobanaade ee nebiga uu ku dhimanayay sala allahu calayhi wasalam mar allaala markuu ciidankaa amrayuu isku habeeyey intay qalqaalladii diyaargarowgii ku jireen baa rasuulku la xanuunsaday sal alla alah wasalam xanuunkii baa ku darnaaday tawaqafa aljeyshu cani almasiir intidaaran intidaar iyo korasho iyo sugid limaa tus waxa uu noqon doono ama uu ku dambayn doono canhu xaggiisa xaalu rasuulillaahi rasuulka xaalkiisay rabeen inay sugaan qaala usaama usaama hadalkii qaatoo wuxuu yidhi walammaa haqula markii la cusleeyey calaa nebiyi illaahi nebigii ilaahay almarada xanuunkuu cusleeyey ama markuu cuslaaday nebiga dushiisa uu ku cuslaaday xanuunkii aqbaltu calayhi waan soo qaabilay buu yidhi waan soo aaday wa aqbala annaasu dadkiina way ila soo qaabileen maci ani micigayga fadakaltu calayhi waan u soo galay wajadtu waxaan helay qad samata asagoo aamusay oo falaa yatakallamu aan hadlaynin min wad'ati daa'i cudurka culayskiisa xanuunka haya nebiga wadaha iyo culayska iyo xanuunkiisa asagoon la hadlaynin ayaan u soo galay fa jacala wuxuu guda galay yarfacu yaddahu inuu gacantiisa rafcinayo u qaaday ila samaa'i kor umma yadacuhaa calaya haddana uu isaaraya aniga saas intuu dhaho yuu igu soo godayaa mar labaad buu saa yidhi waa igu soo goday umma yadacuhaa waa saarayaa gacantii ama fartii calaya korkayga facaraftu waxaan aqoonsaday buu yidhi usaama annahu yadcuu lii inuu ii ducaynayo sala allahu calayhi wasalam waa nasiibsaday hadduu nebiga u duceeyey sala allahu calayhi wasalam weli saddex jeer baa la tilmaamay nusaa'id yusaadha yusaa'id yusaadha ilaahayow sii macnaha waxaan aqoonsaday buu yidhi annahu yadcuu lii inuu ii ducaynayo rasuulka sala allahu calayhi wasalam uma kabacdi maa labia maba daahinba an faaraqa arasuul rasuulku inay dhaaftay faaruqday alxayaata noloshii waa uu dhintay sala allahu calayh wasalam wa tammat ilbaycatu baycadiina taan bay u noqotoo waxaa la doortay liabii bakrin abi bakr radia allahu canhu fa amara wuxuu faray abubakar uu amar ku dhiibay biinfaadin in la fuliyo bacdi usaama usaama diritaankiisii bacdamaa rasuulka asagoo nool uu diray intaynan bixinna uu dhintay in meesha laga sii ambaqaado ayuu amray laakina fi'atan laakiin koox oo min alansaari reer madiine ah koox iyo oo reer ansaareed ah ayaa ra'ad waxay aragtay an yu'akhara in la dibdhigo albachu ciidankii la diray in la kala diro ayagoo dhanba layska dhaafo qaaraasaa markaa arkay wa talabad waxay ka codsadeen kooxda min cumar bn اkhaaab an yukalima inuu la hadlo fii daalika arrintaa abaabakarin abaabakar warbax abuubakar u tage la soo hadal saasay dhaheen wa qaalad waxay dhaheen waa kooxdiiye lahu cumar waxay u dhaheen fain abaa hadduu kaa diido ila almudiyi in la wado oo ay socdaan maahana wax kale hadduu kaa diido marka hore ka dhaadhici waxaan in layska joojiyo bacdamaa nebigii dhintay sal اla alيه wasalam haddiise uu kaa diido ila almudiy inay socdaan oo la dhaqaajiyo la socodsiiyo maahane faabaliqhu naga gaarsiiye cannaa xaggeena an yuwalliya inuu madaxnoo an yuwalliya inuu u dhiibo amranaa arrinteena uu madax nooga dhigo rajulan nin aqdama ka weyn sinnan xagga da'da min usaamata usaama canuga yar naga beddelay dhaheen midkaan yariiska intuu naga bedelo ha noogu bedelo ninka da'weyn wamaa in samica maba uusan ka maqlinba asadiiq min cumar risaalata alansaari ansaar dhambaalkii iyo fariintii ay u soo dhiibeen xataa wafaba ilaa uu ku soo booday laha ayada wa kaana jaalisan wuxuu ahaa mid fadhiya wa akhada abubakar wuxuu qabtay bilixyati faaruuq faaruuq garkiisa dhabbaa garkii laga siiyey وqاaلa مqdبا asagoo caraysan baa wuxuu yidhi abubakr fakiladka ummuka hooyadaa ha kuwayso وacadamtuka kuwaysay macnaha hooyadaa yabna khaaab khaaab canugiisiyo fakiladka ummuka hooyadaa ha gablanto waaye hooyadaa gablan ha noqoto wacadimataka hana kuwayso yabna اkhaaab اstacmalahu rasuul rasuulkaa shaqaaleeyey salى الlahu عalيه wasalam oo arrintaani amar iyo shaqadan u dhiibay wa ta'murunii waxaad ii amraysaa miya an anzacahu inaan ka siiboon ka qaado wallaahi laa yakuunu daalika arrintaa ahaan maysa buu yidhi dhici maysa xaaladda noocaa ah walamaa goortii rajaca uu soo noqday cumar ila annaas dadkii dirsaday xaggooda markuu u soo noqday sa'aluuh way su'aaleen camaa sanaca wuxuu sameeyey wuxuu asaga sameeyo abuubakar u tegey iyo abubakr wuxuu soo jawaabay macnaha sa'aluuhu cama sanaca faqaala wuxuu yidhi amduu taga buu yidhi iga kala taga fakilatkum ummahaatukum hooyooyinkiina ha idin waayaane iga taga baxraad igeliseen waaya hooyooyinkiina ha idin waayaane falaqad laqiitu waxaan kala soo kulmay maa laqiitu wixii aan kala soo kulmay fii sabiilikum idinka dartiini jidhkiina min khaliifati rasuuli illaahi falaqad laqiitu maa laqiitu waxaan la kulmaan la soo kulmay waayo wixii aan kala kulmay baan kala soo kulmay idinka dartiin fii sabiilikum waa waddadiinii idinka dartiinna min khaliifati rasuuli rasuulka khaliifkiisa walama nطalaqa markay dhaqaaqeen aljeyshu ciidankii biqiyaadati qaa'idihi qaa'idkii hogaaminahayay qiyaadadiisii ashaabi dhallinyaraha ahaa shayacahu waxaa sagootiyey khaliifatu rasuuli illaahi rasuulkii ilaahay khaliifkiisa waa abuubakaree bedelay maashiyan asagoo lugaynaya wa usaamana raakibun uu raakib yaho gaadid saaran yahay usaamana faraskiisuu saaran yahay khaliifkii nebiga bedelay ee madax hogaaminta loo dhiibayna waa lugaynayaa fa qaala usaama yidhi yaa khaliifata rasuuliillaah rasuulka alla khaliifkiisiiyow wallaahi latarkabanna waad koraysaa oo adigana gaadiidkaagaad raacaysaa ama keygaad soo koraysaa aw la lanzilan aw la laanzilanna ama waan degaya buu dhahay labadeenna waa isla lugaynaynaa maxay tahay haddii kale wanaad gaadiidka soo raacdaa fa qaala abubakar wuxuu dhahay wallaahi laa tanzil allan ku dhaartay aadna degi maysid wa wallaahi baan ku dhaartee la arkaba ana raaci maayo buu dhahay ani lugtaan ku socona aadna gaadiidka saarnaaw wamaa calaya maxaa korkayga ahaanaya an aqbara inay boor yeeshaan qadamaya gomdahayga fii sabiili اllaahi saacatan waqti in ilaahay dartii lugahayga aan dhulka ugula lugeeyo oo ay boor iyo dhas yeeshaan waxa i dhibaya waa maxay uma qaala liusaama kadibna usaama abuubakar wuxuu ku yidhi astawdicu اllaha ilaahayaan idinku ammaaneeyey diinaka diintaada istawdicu llah allaan kugu ammaaneeyey diinaka diintaada wa amaanataka ammaanadaada wa khawaatiimi camalika iyo camalkaaga gebagabadiisa wa uusiika waxaan kuu dardaarmayaa biinfaadi maa maa inaad fuliso amaraka bihi uu ku amray rasuulu اllaahi salى اllahu calayh wasalam uma ka bacdi maala calayhi waa uu iishay maala calayhi dushiisa ayuu u iisho abubakar ayaa wuxuu eegay usaama wa qaala wuxuu yidhi in ra'ayta haddaad aragto ka waran in ra'ayta haddaad aragto an tuciinanii inaad iigu kaalmayso bicumar oo faadan lahu aad iigu idinto bilbiqaa'i inuu ila jooga mici ani macigayga ka waran xaaladda noocaas usaamo fasax buu ka qaadanaya ilan waa qaa'idkii asagaa khaliifkii ah abubakar laakiin wuu ka codsanayaa waxaan kaa codsanayaa waaye haddaad arki lahayd ama aad aragto inaad iigu kaalmayso cumaroad ii fasaxda bilbiqaaya maci inuu ila joogo waayo aniga khaliifaa layga dhigo madaxweynaan ahay waxaan rabaa inaad saacidoon gacan yaro ka dhigto ka waran usaamow fa'adina usaama waa u idmay licumar bilbiqaaya inuu la sii joogo inuu baaqi la sii ahaaduu la sii joogo ayuu markaa u fasaxay madaa waa tegey usaama ibnu zayd biljeyshi ciidankii buu la tegey onfadda wuxuu fuliyey kulla maa amarahu bihi wax kasta uu amray rasuulullaahi fa awطa'a wuxuu ku istaajiyey khayla almuslimiina muslimiinta fardahooda tukhuhum albalqaa balqaa xuduuddeeda wa qalcati daaruumi iyo qalcadaa daaruum la yidhaahdo oo min ardi filistiin ka mid ah wanasaca wuxuu ka siibay haybata aruumi ruum haybadoodii min khuluubi almuslimiin muslimiinta qalbiyaalkooda aad baa looga haybaysan jiray oo waa laga cabsan jiray muslimiinta quluubtoodii ayuu ka fayday wamahadda wuxuu u xaaray ama uu u banneeyey u goglay aariiqa amaamahum waddadii hortooda ahayd lifatxi diyaari shaam shaam diyaartooda furashadeedii ilin ayagaa hortaagnaa iyo wa misra masar wa shimaal ifriiqi ifriiqi shimaalkeeda kullahu dhammaan ayuu waddadii u furay xataa ilaa laga gaaro baxra dulumaad meesha la yidhaahdo baxra dulumaat ilaa badda madow laga gaaro intaasoo dhan buu waddadii u furay uma kabacdi caada wuu soo laabtay usaama mumtadiyan asagoo ku fadhiya sahwata aljawaadi faraskii dhabarkiisa sahwa aljawaad faraska degdega badanee dheereeya sahwigiisii dhabarkiisa alladi istushhida kaasuu ku dul shahiiday calayh korkiisa abuu aabihi xaamilan asagoo xambaarsan buu soo laabtay min alghanaa'imi ghanaamooyinka maa zaada wax ka badan can taqdiiri muqadiriin dadka wax qiyaasa qiyaastooda wax ka ziyaaday oo ka batay ayuu soo laabtay macnaha dadka wax qiyaas waxbay qiyaasi karaan intaan inta fadhisa waa meeqa saasayna inta loo mariyo yaa leeya waxoogaa waa labaatameeyo waa soddomeeyo waa so dhowr iyo afartan waxbay qiyaasayaan wixii wayba ka bateenoo wax markay qiyaas damcaanay qiyaasi waayeen dadka wax qiyaasa oo khaniimuu keenay xataa qiila ilaa la yidhi innahu asagu maa ru'ya lama arkin jayshun ciidan aslama ka soo badbaadid badan waxa ka soo dhintayna aad bay u yaraayeen ama maba jirinba ciidan soo badbaado badnaa wa waaqnamu khaniimo badnaa min jayshi usaama ibnu zayd weli lama arkin dalla wuxuu ahaa usaam ibnu zayd mamtadat bihi alxayaa intii ay jirtay noloshiisa mowdica ijlaalin mowdic ijlaal buu ahaa almuslimiina muslimiinta miday aad u weyneeyaan ayuu ahaa macnaha wuxuu ahaa miday aad iyo aad u ijlaaliyaan mowdiceeda wa xubbihim iyo kuwo aad u jecel wafaa'a lirasuuli illaahi oofin rasuulka alla sala allahu calay wasalam darteed ah iyo waijlaalan weynayn ay weynaynahayeen lishaksihi shaksinimadiisa aad io aad bay muslimiintii usaama u jeclaayeen faqad farada lahu kolkaasaa wuxuu u qadaray lahu asaga alfaaruuq cataa'an siismo akara ka badan mimaa faradahu wixii uu u gooyey liibnihi cabdullaahi bni cumar cumar ibnu ayaa cumar cabdullaahi bni cumaroo wiilkiisii ahna wax yar siiyey usaamana waa loo badiyey faqaala cabdullaahi baa liabiihi aabbihi wuxuu ku yidhi yaa abati aabbow faradta waad u qadartoo waad siisay liusaama arbacata aalaafin afar kun baad siisay wa faradta lii anigana waxaad ii farad yeeshood ii qadartay alaaa aalaaf saddex kuna maxaa dhacay wamaa kaana mana aha liabiihi aabbihi min alfadli xagga fadliga marka la fiiriyo akaru mid ka badan mimaa kaana lak waxaadi kuu sugan aabbihiina adaa ka fadli badan buu la jeedaa walaysa lahu asagana ma aha min alfadli xagga fadliga akara mimaa lii waxa ani ii sugnaaday mid iga badan ma ahee sababta loo siiye maxay tahay faqaala alfaaruq baa yidhi hayhaata buu yidhi hayhaat waxaad sheegaysa maba jiraba hayhaata hayhaata waxaa la idhaahdaa waxaan aad sheegaysa wax fog waaye waa markii gaalada marka la yidhi nebiyaashii loo soo diray qiyaamaa jirta hayhaata hayhaata lima tuucaduun waxa laydin yabuuhay fogaa oo fogaa buu yidhi maba jirtaba maba dhacaysa qiyaamo waaye inna abaahu aabbihii kaana wuxuu ahaa xabba mid looga jecel yahay ilaa rasuuli illaahi rasuulka xaggiisa min abiika aabbaha waa sida halgudhiga ku yimid wa kaana wuxuu ahaa usaamana huwa asaga axab mid loo jecel yahay ilaa rasuuli illaahi rasuulka xaggiisa minka adi xaggaaga faradya cabdullaahi ibnu camar raadi buu noqday bimaa furida lahu min cataa ilaa marka hore in la qanciya buu rabay teeda kale cabdulaahi bni cumar xaasidnimo kama aha teeda kale cabdullahi bni cumar adduun inuu hanqal hanqaltaagayo ma aha waxuun buu rabay inuu kala ogaado bacdam waa ninka ugu dayashada badan rasuulka sal alla alah wasalam in xaqiiqdii uu ogaado unbuu markaa rabay cabdullaahi ibnu cumar radia allaahu canhu saasaa markii dambe loo qanciyey wa kaana cumar ibnu khaaab cumar ibnukhadaab wuxuu ahaa id laqiya markuu la kulmo usaami ibnu zayd qaala mid yidhaahda marxaban biamiirii amiirkaygiio soo dhowow hogaamiyahaygiiyo soo dhowow fa idaa ra'aa hadduu arka cumar axadan axad yacjabu la yaaban oo hadalka uu yidhi minhu xaggiisa qaala wuxuu odhan jiray sababta aan u leeya waxay tahay laqad ammarahu calaya rasuulu ullaahi rasuulkaa madax iga dhiga ninkan nin sahlan ma aha raxima allah ilaahay ha u naxariisto haadihi اnufuus nafafyaalka alkabiirata ee weyn xagga adduunka daciif bay ka ahaayeen way iska hanti yaraayeen way iska guryo daciifsanaayeen wax saasa maysan haysanin haddana nufuus kabiiri ahaayeen alla agtiisa marka la fiiriyana way ku weynaayeen famaa carafa laguma aqoonsanin adtaariiqu taariikhda acdama wax ka weyn walaa akmala ka kaamil badan walaa ambala ka garasho badan min saxaabati rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam in allaala inta adduunka soo martay ee soo dul istaagtay marka laga reebo dadka ilaahay siqaaskuu u doortay dad ka weyn oo ka kaamil badan oo ka nabilsan macnaha ka garasho badan saxaabada rasuulka ma jirin sala allahu calayhi wasalam taas waayo waxyaabaha keliftay in dadku ay bartaan qisooyinkooda say u raacaanay ugu dhaqmaan salaada say u tukan jireen u tukadaan soonku say u soomi jireen u soomaan waayo waxaan soo marnay nin adduunka suu u soo riixaya asagoo labada gacmood suu ugu riixaya celin waaye xabadkana ku daray markii dambe suu dhinac ugu rida adduunkaoo dhanba xaaladdaasaa markii ahaan jirtay waaye saxaabigaa meeshaasaan uga baxaynaa haddii rabbi idmo waxaanu geli doonnaa habeen dambe haddii ilaah yidhaahdo saciid ibnu zayd saxaabiga markaa lagu magacaabo saciid ibnu zayd nin cajiib badan buu aa asagana waxaa suuragala ayna ah badan tahay inuu ka mid yahay tobankii jannada loogu bishaareeyey waa saciid bin zayd tobankii jannada loogu bishaareeyeyna waa ku jiray sidaa darteed baa ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu siiyey wanaag aad iyo aad u qiimo badan sharaf gooni ah laakiin ka hor dhici mayne taariikhdiisa iyo qisadiisa habeen dambaanu baran doonnaa haddii rabbi idmo bal saxaaba meesha ha inoo joogto wabilaahi towfiiq